بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ما بعد فيقول المؤلف رحمه الله تعالى ويجب الإيمان بكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم وصح به النقل عنه فيما شاهدناه أو غاب عنا هل كما فكاه الإيمان بكل ما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم wax kastoo uu rasuulku sheegay sal alla alay wasalam in la rumeeyo ayuu ka hadlaya bimacnaa waxa weeye rasuulka sal alla alay wasalam rumayntiisa in la rumeeyo waxaa qayb ka ah in la rumeeyo wax kastoo uu la yimid oo uu keenay leanna wuxuu keenay sheegkiisa kale muusan imaanin waa waxii allah tabaaraka wa xaggiisa ka yimid sida qur-aanka laftiisu inoo sheegay maa yantiqu cani اlhawaa in huwa ilaa waxyun yuuxaa iyo nebiga sal ly sl laftiisa alaa unii uutiitu اlkitaaba wa mislahu macahu qur-aankana waa laysiiyey mid la midana waa laysiiyey marka wixii qur-aanka ku yaallay iyo wixii axaadiista ku asaxayba in la rumeeyo weeye siday tahayna loo qaato oo loo rumeeyo wuxuu yidhi sheekhu marka wayajibu waxaa waajiba aliimaanu rumayn bikulli maa ahbara wax kastoo uu sheegay fihi isaga annabiyu nebigu uu sheegay sal alla alay wasalam in la rumeeyo ayaa waajibaysa oo wasaxa uu asaxay wax kastoo nebigu uu sheegay oo wasaxa weliba uu asaxay bihi isaga annaqlu soo guurintu canhu xaggiisa ay ka asaxday ama canhu xaggiisa laga soo guuriyo ayb fii maa shay dhexdii shaahadnaahu aan aragnay aw amase qaaba maqnaaday cannaa xagga naga naga maqnaaday naclamu waxaanu oglahay waxaanu ognahay oon hubnaa annahu isagu inuu xaqun inuu xaq yahay wa sidqun inuu run yahay wa sawaa'un waxaa siman oo jin ah fii daalika arrinkaa dhexdiisa waxaa isku mid ah maa caqalnaahu wixii aan fahin fahanno iyo wa jahilnaahu wixii aan jaahil ka noqonno waxaan garanno iyo waxaan garan weynaba walam naalic iyo wa jahilnaahu wixii aan jaahil ka noqonno oo walam naطalic aanaan daalacanin calaa xaqiiqati macnaahu macnihiisa xaqiiqadiisa aanaan daalacanin aanaan arkin oonan annagu isdul wey macna qaacido weyn buu meeshan taqriirinayaa imaamku oo wuxuu leeyahay eh, wax kastoo uu nebigu sheegay sal alay wasalam eh, in la rumeeyo waa waajib waa qayb iimaanka ka mida wey imaan rumaynta nebiga sal alay wasalam eh, gobol ama qayb ka mida wey in la rumeeyo bikulli maa akhbara bihi sal alay wasalam ayb wasaxa bihi annaqlu canhu wuxuu ka wadaa shayga la rumaynayo ee nebigu la yimid waa inuu yahay shay soo guurinta laga soo guuriyey ay asaxday waa inuu yahay xadiis sugan oo darajaadka axaadiista la xujaysan karo waa inuu gaadhsiisan yahay ama waa inuu yahay xadiis saxiixa ah, ama waa inuu yahay xadiis xasan ah haddii uu xadiidku naqligiisu uusan asixin oo uu hoos uga dhaco martabadii la xujaysanayay sida xadiiska daciifka ah iyo wixii kasii hooseeya mawduuca markaasi nebiga looma tiirin karo in la rumeeya iska badaaya nebigaa yidhi lama dhihi karo salawaatu rabbi wasalaamu calayh daciifka ayay culimmadu qaarkood ku kala gedisan yihiin oo qaarna ay leeyihiin daciifka qaar ka mid ah abwaabta diinta qaarkood baa e, loo deliishan karaa daciifka oo shuruud bay u dhigaan inuusan bacfigiisu aada u sii darrayn inuu asal usuusha ka mida uu hoos tegayo inaadan ictiqaadinin inuu nebigu yidhi sal alla alay wasaslam dawaabid noocaasay u dhigaan marka abwaabta fadaa'isha iyo tarkiibka iyo tarhiibka iyo meelaha waa loo deliishan karaa bay leeyihi laakiin sida sawaabka waxa weeye muxaqiqiintuna ay rajaxayaan xataa abwaabta iyadaa looma deliishan karo xadiisku marba hadduu daciif noqdo shuruud kasta haddii loo dhigo xujo maaha lamana xujaysan karo walaa fii baabi targiib walaa fi fadaa'il walaa fi riqaaq fi riqaaq midna looma deliishan karo macnaa daciif waa daciif sidaas daraaddeed wasaxa bihi naqlu canhu waa inuu yahay soo guurinta nebiga laga soo guuriye dariiqa lagaga soo guuriyey waa inuu xadiidku asaxay uusan dacfi ku jirin waay macnaha waxaa isku mid ah marka fii ma shaahadnaahu aw qaaba cannaa waxyaalaha nebigu uu sheegay baa laba arrimood ah waxna waa wax aan aragnay oo ama saxaabadiisii baa goobjoog ahaa ama ummadduuba soo gaadhay way aragtay oo iyadii baa la noolaatay taasi waa mid waxna waa wax naga qarsoon oo nebigu sheegay salawaatu rabbi wasalaamu caleyh ka sii hadlay wakhtigaana aan la arkin oon imaanin qaarkood ay wakhtigaa kadib yimaadeen oo saxaabadu markay tageen kadib qaar baa yimid ilaa waktigu socdo qaar baa imaanaya qaarna weli waa laaban yihin oo weli lama arkin waxaasi oo dhammaantood waa in la wada rumaya way macnaha ama waxa la arkay ama waxaan la rumayn ama la arkinba wixii la arkay de waaba la arkayba waxaan la arkinna waa in la rumeeyo inuu xaq yahay runnaya imaanna doono xaqiiqadiisa loo tegi doono macna waxaa kaloo isku mida buu yidhi wixii aan fahanno iyo wixii aan fahmi weyno ee aynaan macnaha xaqiiqada macnihiisa aynaan taalacanin kulli marba hadday nebiga ka sugan tahay waa inay noqoto sideeda waa inaad ku aqbasho yani maadaama aad rumaysan tahay nebiga sal lla alay waslam waa inaad sideeda ku aqbasho maana khaasatan wuxuu ka hadli rabaa qadaayaadka muxuu ahaayey haybiga arrimaha dib ka imaan doona ama yacani laga yaabo inayna waktigii isaga ahaa ayna jirin oo dib gadaal nebigu uu sheegay inay ka soo socdaan wayajibu waxaa waajibaya buu uhi aliimaanu rumayn bikulli maa ahbara wax kastoo uu sheegay bihi isaga annabiyu annabiyu nebigu uu sheegay sal lla alay slam in la rumeeyo ayaa waajib ah oo wasaxa maagii bay u noqonaysa oo wasaxa uu asaxay bikulli maa akhbara bihi اnebiyu oo wasaxa uu asaxay bihi isaga annaqlu soo guurin canhu nebiga xaggiisa laga soo guuriyeyna uu asaxo naqliguna waa inuu asaxo soo guurintu asaxdo xadiisku waa inuu saxiix yahay way macnaha kaasoo fii maa shaahadnaahu waxaan aragna ah oo isheennu qabanaysa aw amase qaaba maqnaaday ah cannaa xagganaga naga maqnaaday ah naga qarsoomayoo markaa aanaan ishannadu haynin aanaan la noolaanin aanaan goobjoogka ahin way naclamu waxaan ognahay buu ihi annahu isagu xaqun inuu xaq yahay wa sidqun inuu run yahay ayb sida uu yahay baa marka lagu aqbalayaa macnaha daahirka iyo kelimadu ama lafdigu kutusayo ayaa lagu aqbalaya ayb marka midda hore uu leeyahay shaahadnaahu aw qaaba canna waxay u noqonaysaa xagga muxuu ahaayey xawaasta xawaastay unoqonaysaa bimacnaha indhaha iyo dhagaha iyo dareemayaasha bay u noqonaysaa middan dambe uu leeyahay maa caqilnaa maa caqalnaa wa jahilnaahuna wuxuu u noqonayaa xagga idraagga caqliga saas macnaha ama caqli ahaan markaasi ma waxaan caqliganagu koobi karo fahmi kara ha noqdo ama wax markaa aanaan ku fahmi kara ha noqdo ta horena waxa weeye ama wax annagu aanu la noolaanay oo dareemayaasha iyo indhaha iyo dhegihii ay arkeen noqdo ama maya saas maan saas labadaa macna saas u kala wada marka hadalka takraar kuma jireen waxa weeye waa waa waa mid labada jumla mid walba macno kale macno tahore ayna faa'iideynaynin baa laga faa'iidaysanaya ayib marka waxay ka mid tahay haybka allah tabaaraka watacaala uu ku ammaanay dadka mu'miniintii inay rumaynayaan aladiina yu'minuuna bilghaybi wa yuqiimuuna asalaa suuratu lbaqara bilowgeeda sifada ugu horeysa ilaahay mu'miniinta uu siiyey waxa weeye yu'minuuna bilghayb ha wixii qarsoon oo aynan arkin ayay rumaynayaan haybka waxyaalo badan baa soo gelaya yaani usuul waaweyn oo usuusha ka mid ah tawxiidka ka mid ah ama usuusha diinta ka mid ah ayaa hayb ah wixii hayba ah haddaadan rumaynin oo wixii un aad aragto aada rumayso mu'min ma tihiso leanna imtixaanku wuxuu yaallaa san la arkahayo ishu qabanayse gacantu taabanayse dareemayaashu ay ay la baashirayaan yacni mu'minkuna wuu rumayn gaalkuna wuu rumayn laakiin meesha lagu kala baxayo waa waxyaalaha haybkaa waay waxyaalaha qaybkee maqan laga qariyey laynoo sheegay ayuu mu'minkuna rumaynayaa kaafirkuna waa diidaya iyo munaafiqu macnaha sidaas weeyaan marka hal shay oo ka mid a arrimahaasi eesugnaaday in la diido ma aha waa in la rumeeyo wey macnaha ayib waxaa ka mid a waxyaalaha masalan yani ay ay ay waxyaalaha haybiga ah ee aan aragnay saacadda qiyaamada calaamaadkeeda qaar ka mid a oo kuwa yararka ah oo qaar dhaceen qaar aan la noolnahay baa jira eh, fitanka iyo malaaximta maalan eh, khilaafka iyo islaynta muslimiinta iyo eh, calaamad fara badan oo sidaasaa jira oo soo baxay kuwa naga maqanna waxaa ka mid a ah maalan arrimo uu soo wado sida cadaabulqabriga iyo jannada iyo naarta iyo calaamaadkii saacaddee waaweynaa oo qaar ka mida ah uu sheekhu sheegi doono iyo weli ma dhicin laakiin waa la sii sheegay tusaaleyaal buu marka sheekhu u sameeyey waxyaalaha nebigu sheegay Eh, in la rumeeyo ay waajibka tahay milu xadiidi lisraa buu yihi milu xadiidi alisraa dheelminta xadiidkeedii walmicraaji iyo kor u xadiidkeedii oo kalaba wey ayib almicraajka waxaa la yidhahdaa min alcuruuj baa laga keenayo waa kor u waay ah, ayib yani micraajka asalkiisa waxaa la yidhahdaa waa jaran masxabka ama sulamka la yidhahda jaranjarada wax lagu fuulaa la yidhahda waxaase laga wadaa nebiga kaxayntii laga kaxeeyey baytulmaqdis ee loo kaxeeyey toddobada samo korkooda micraaj baa la yidhahdaa waa koruqaadidda wa israagana waxaa la yidhaahdaa waa dheelminta oo habeen la kaxeeyey iyadana waxay ku dhacaysaa kaxayntii laga kaxeeyey maka oo la geeyo baytulmaqdis marka hal dhacdo ayay magac u wada yihiin israa oo dheelmid ah oo ilaa baytulmaqdisa ah iyo micraajkii oo kor usii qaadidii ah, hal habeen bay wada ahayn ayb wuxuu yidhi marka wakaana yaqdatan wa kaana wuxuu ahaa israag iyo micraajku yaqdatan soo jeed buu ahaa nabigu waa soo jeeday sal alay waslam hurdo ma ahayn muusan hurdin laa manaaman riyo ma ahayn ah, yaqdatan soo jeed buu ahaa laa manaaman riyasa ma ahayn maxaa yeele fa inna qurayshan quraysh ankarathu way inkirtay oo way diideen wa akbarathu wayna weynaysay arrintu waa la weynaatay hal habeen baan tegay baytalmaqdis oo haddana intaan ka tegay baan toddobada samo korkooda tegay oo isla habeenkii baan haddana ka soo noqday arrintaasi qorayshi waa liqi weyday arrin culus oo ku weyn bay noqotay walam tunkir mana aynan mayna inkirin buu yidhi quraysh almanaamaati riyooyinka mayna inkirin hadday riyo tahay quraysh ma inkirteen ee arrinta ku weynaatay inay inkirtana keentay aniga oo soo jeeda laftaydana abaa intaa tagaan soo noqday waay taas way macnaha ayib tusaalaha koowaad ee uu imaamku bixiyey arrimaha in la rumeeyo ay tahay nebiguna la yimi sal alay wasalam waa qisadii israa iyo mucraajka israaga oo kaxayntii uu jibriil nabiga kixiyey oo maka ka kixiyey ilaa baytulmaqdis suuraddaa tilmaantay allah tabaaraka watacala waa ka yidhi subxaana aladii asraa bicabdihi leyla min almasjid alxaraam ila almasjid alaqsa aladii baarakna xawlahu linuriyahu min aayaatina ila akhir ilaaya yacni allah tabaaraka watacaala baa nasahan dheelmiyey addoonkiisa habeennimo ka dheelmiyey masaajidka xurmada leh una dheelmiyey masaajidka ugu shisheeya masaajidda alaqsa saddexda masjid buu ugu shisheeyaa oo macnaha waxa weeye madiine iyo maka iyo muxuu ahay baytulmaqdis saddexdaa masjid bu ugu sarreeya iyo ugu shisheeya waan dhihi lahaa ayib marka masaajidkaa xaggiisa u dheelmeeyey linuriyahu min aayaatina si aan aayaadkanaga u tusno bu alla yidhi tabaaraka watacaala habeenkaasi waa habeenka aayaadka waaweyn alla soo tuso tabaaraka watacaala sida fii suurati najmi alla ku sheegay tabaaraka watacaala laqad ra'aa min aayaati rabbihi اlkubraa aayaadka rabbigee aadka u waaweyn ayuu nebigu habeenkaa arkay salawaatu rabbi wasalaamu caleyh toddobada tome intuu dhaafay oo eh, uu eh, muxuu aha sidratlmuntahaa tegey oo waxyaala cajable buu soo arkay nebigu sal ly slam ayib ayadana waxaa lagaga warramay eh, fii suurati najmi bilowgeedana waa lagaga warramay uma danaa fatadallaa fakana qaaba qawsayni aw adnaa faawxaa ilaa cabdihi ma awxaa ma kadaba alfu'aadu maa ra'aa afatumaaruunahu calaa maa yaraa walaqad ra'aahu nazlatan ukhraa cinda sidrati almuntaha waannagii soo sheegnay jibriil waay cinda sidrati almuntaha buu ku arkay jibriil macna nebigu salawatu rabbi waslamu caleyh cindaha jannatu lma'wa marka halkaana waa lagaga hadlayo kaxayntii nebiga la kaxeeyey iyo waxyaaluhu soo arkay baa si duduuban loogu sheegay waxaa faahfaahiyey axaadiista nebiga sal ly slam axaadiistaa si fiican u kala dhegistay marka israa iyo macraajku hal habeen bay wada dhaceen sida raajix axaadiista nabigaas mutawaatirka baa tilmaantay ee saxiixaynka iyo keyrkood ku jirta ayib qaabka ay arrintu ku dhacdayna axaadiistaa faahfaahisay oo nebigu sal lla alay waslam in loo keenay daabad la yidhaahdo buraaq oo uu fuulay kadibna baytulmaqdis ay uu geeyey ay geysay meelsha la yidhahdo sakhrada inuu ku xidhay inuu masaajidka galow ku tukaday kadibna malakul inuu kaxeeyey oo kor usii qaaday Eh, samo walba inuu sii maray markuu sii marayey in ay eh, uu jibriil dalbahayay in laga furo oo lalahaa yaa kula socda maxamed baa ila socda ma loo idmay haa waa loo idmay markaasuu samada gelayeen samo kasta marka nebibay kusii mareen ambiyada ka mida ilaa samada ugu dambaysa ay kusii mareen midda toddobaad nebiyullaahi ibraahim calayhi wacalaa nabiyina asalaatu wasalaam marka qisada saa u dheer bay ahayd qisada saa u dheer bay ahayd oo xadiistaasi facan u faahfaahisay laakiin meelo dhowr ah baa waxoogaa hadal laga keenay oo culimmadu ku murmeen masalada koowaadi waxa weeye israaga iyo micraajku ma nebigoo soo jeeda ayaa jidhkiisa la kaxeeyey oo seejeed soo jeed bay ahayd eh. mise waxay ahayd uun riyay ahayd oo isagoo maka joogaa waxyaalahan riyo lagu tusay isagoo baytulmaqdis la geeyey laga sii qaadoo kor la geeyey ma riyay ahayd mise soo jeed bay ahayd eh. midda labaad weeyaane ma ruuxdiisaa la sii qaaday mise jidhkiisana waa lasii qaaday iyadana waa masale kaloo doodii ka taaganta masaladaasi marka hadallaa ku jira ilaa qowlal saddexa ah baa ku jira ma jidhkiiyo ruuxdaa lasii qaaday mise ruuxda basaa lasii qaaday sida ay jumhuur jumhuurulculamaa qabaan salafan wa khalafan waxa weeye saxiixana oo saxda ah waxa weeye nebiga sal lla alay wasalam jidhkiisa iyo ruuxdiisa oo wada socotaa lasii qaaday soo jeed bayna ahayd ee ma ahayn hurdo ma ahayn isagoo xayi oo soo jeeda baayaa la kaxeeyey daliilka ugu cad ee kutusayana waxa weeye allah tabaaraka wa tacaala wuxuu yihi subxaana aladii asraa bicabdihi bicabdihi addoonku waxay ku dhacdaa kelimadaas jidhka iyo ruuxdoo wada socotay ku dhacdaa saas maanaa ruuxda keliya cabdi laguma ilaaqo jasadka keliyana laguma ilaaqo jasadka iyo ruuxda wada socota cabdi la yidhaahda sidaas daraaddeed bay aayaddu kutusaysaa in nebiga sal lla alay wasalam isagoo sidiisa in la kaxeeyey axaadiista kusoo aroortay israa macraajkuna macnahaasay tilmaamaysa oo xadiisku waxay tilmaamaysaa in nebiga sal lla alay slam masalan laabtiisa la jeexay yacni waa wax ruuxda maahe jidhkii baa la jeexaya waxay kutusaysaa masalan inuu fuulay buraaqada fuulay daabada buraaqada ah sidoo kale waxay yani jidhkiisaa fuulaya waxaa kutusi maraysa ambiyadii buu la kulmay oo markuu sii maray allah la hadlay tabaaraka wa tacaala shanta salaadood kusoo waajibiyey isagiiyo nabi muusa wada hadlay oo shanta salaadood markii laga dhimahayey muxuu aha waxaan ujeeda kontonka markii laga dhigay oo laga dhimahayey yani wadahadal muddo qaatay baa isagiiyo muuse nebi muuse caleyhi wacala nabiyina asalaatu wasalaam dhex maray sidaas way macnaha marka sidaas daraaddeed sida raajixa ah waa in isaga nebiga jirhkiisa iyo ruuxdiisaa labadaba kaxeeyey bacd ahlicilmi baa waxay ku tageen bale ruuxda keliyay ahayd oo jirkiisu lama soconin waxaana laga wariya caaisha iyo mucaawiya labadoodabana kama asixin kama sugna kama sugna sidaas mana sida sawaabka ah sidaasay salafku ku tageen iyo khalafka jamaahiirtooduba macnaha ayib qolo kaleeto waxay yidhahdeen nebiga sal lla alay wasalam riyayba ahayde arrintu maba ahayn wax soo jeedoo dhab a ah maba ahaynba ee riyay ku dhacday waxayna deliishadeen aayadda qur'aankaee rabbi yidhi tabaaraka watacala fii suurati alisraa wamaa jacalna alru'ya alatii araynaaka ilaa fitnatan linnaas ah, ma aanaan ka yeelin eh, aragtidii aan ku tusnay ilaa fitno dadka aan fitnaynano mooy wax kale maanaan ka yeelin ayib washajarata almalcuunata fi lqur'aan marka waxay yidhahdeen eh, waxaa laga cabiray alru'ya ru'yadana riyadaa la yidhahda bay dheh aragtida isha lama yidhahdo waxaa lagu radiyey cabdullahi bni cabbaas radia allahu tacala canhu wa ardahu waxaa ka sugan bukhaarina uu saxiixiisa ku keenay kadalika tirmiyan iyo nasaa ayaguna ay ku keeneen sunankooda inuu cabdullaahi yidhi hiya ru'ya caynin uriyahaa rasuulu sal alay slam leylata usriya bihi wshajaratu almalcuunatu shajaratu zaquum buu yidhi ah, wamaa jacalna ru'yaada wuxuu ibnu cabbaas yidhi riyo ma ah ee eh, waa aragtida isha buu yidhi oo nebiga la tusay salawaatu rabbi wasalaamu calayh habeenkii la dheelmay shajarada meesha lagu sheegay iyo geeduna waa shajaratu zaquum oo qur-aanku sheegay yani waxa weye inay naarta jaxiima salkeeda ka soo baxdo oo ahlu naarka lagu ciqaabo uu qur-aanku sheegay cabdullahi bn cabbaas markaa aharkaasi waa ka sugan yahay wabitaali wamaa jacalna aru'ya riyadii laga dhigi maayo ee tafsiirka saxda waxa weeye wamaa jacalna aru'ya aragtidii baa laleeyahay aragtidii isha ee lagu tusay ma aynan ahayn fitno mooye wax kale ma ahayn dadkaa la fitnaynaya oo fitnadaasi waxay ahayd markuu nebigu soo noqday salawaatu rabbi wasalaamu calayh ee dee quraysh uu ku yidhi xalay yaa intaan baytulmaqdis tegey oo aan ka tegey baan toddobada samo korkooda tegey isla xalay baan haddana soo noqday waaguna markuu iigu baryey warkaa markuu u sheegay qorayshi way yaabtay waxay yidhahdeen war maanta wuxuu soo wadwataba beentuu sheegi jiray maantuu fadeexooday ah, beentuu sheegi jiray waagii hore mid yaryar buu sheegi jiray laakiin maanta miduu ku fadeexoobi lahaa buu sheegay baytulmaqdis hal bil baa loo sii socdaa shaam isaguna wuxuu leeyahy hal habeen baan ku tegey waxaaba ka daranba toddobada sano korkoodaan fuulay buu leeyahay war ninkii maanta been weyn buu la yimid bal ha laysu yimaado baa le ha isu yimaadeen way imtixaaneen marka waxay ku yidhahdeen sooma sheeganaysid inaad baytulmaqdis tagtay ha waxaan kaa rabnaa inaad baytulmaqdis sheegto magaaladu say u taallo magaaladu say u taallo ila nimankan ganacsato waay way tagaan baytulmaqdis bay ka soo ganacsadaan rixlata shitaa'i wasayf shaam bay tagaan oo ka soo ganacsadaan oo baytulmaqdis weeyaan ganacsato waay marka waxay rabaan wayna og yihiin inuusan nebigu weligii uusan tegin baytulmaqdis weligii ma tegin waxay rabaan marka inay say isleeyihiin fadeexeeyo oo maanta waxa weeye ha ceeboobo oo ha fashilmay rabaan inay kaga dhigaan su-aalihii markay isu soo diyaariyeen nebigu wuxu yidhi sal lla ly salawaatu rabbi wasalaamu calayh aad baan u murgay buu yidhi leanna magaalo aad hal mar tagtay ood ka danaysatay dee adiga aadan isku mashquulin say u eg tahay keeni karta ah. markaasaa allah tabaaraka wa magaaladii oo dhan buuba hor keenayba ah. bayt oo dhan ayaaba hortiisa lasoo dhigay su-aashay weydiiyaanba iyadoo hortiisa ka muuqata u ka jawaaba ma war baa yaalladii khalaas wixii nimanku ay sheegahayeen meeshay ka baxday marka quraysh marka midda uu sheekhu ina leeyahay meeshan markuu yidhi muxuu ahaayey fa ina qurayshan ankarathu wa akbarathu walam tunkir ilmanaamaat halkaasi wuxuu ka wadaa fasadkiisu waxa weeye haddii nebiga kaxayntii la kaxiyey ay riyo keliya ahayd qurayshmaba ayna diideenba sooma quraysh mayna diideen leanna ruuxu intuu riyoodo iyuu toddobada suno korkooda aadaa riyo waa lagu aadaa baytilmaqdis hal habeen baa lagu soo maraa bal irbiliqsi bay naftu kusoo mari oo samadaasay aadiy meelo fara badan bay habeenka kasoo soo kadibna waa way iska soo noqonaata ruuxdii bay la jirkii bay la joogtaa marka wax gaalla diida ma aha waxay qurayshi la yaabtana ma ahaateen hadday arrintu riyo keliya ahaan lahay laakiin qurayshi inkaarkeeda iyo diidadeeda iyo dagaalkeedu wuxuu ku salaysnaa aniga maxamed a ah jirkaygii iyo ruuxdaydii wada soconnay anoo soo jeedaan tegey masaladay diideen taasay ahayd wailaa si kaleba fitna uma dhacdeen midda ay ku fidnoomeen taasay ahayd waxayna kutusi inay ahayd nebiga sal alay slam jirkiisa iyo ruuxdiisaba in la wada qaaday macna masaladu taasay ahayd macna ayib oo si wada jira loo kaxeeyey xataa mu'miniinta qaarkood oo dadka iska iimaankooda iska tabarta iimaankooda iska daciifka ahaayoo markaa aan iimaanku qalbigooda ku xoogaysanin qaar badan baa arrintaa ku fidnoobay oo xataa diinta kaga noqday baa la sheegaa xorishtii gaalada iskaba dhaafta leanna wax aan suuroobi karin bay agtooda ka ahayd ah, marka war wixii wixii hore wuxuu ahaa muxuu ahaay wax iska yar buu ahaaye waxaan maanta wax loo adkaysan kara ma maanta ninkii wuxuu keenay baa la leeyahay ah, dad badan bay marka fidno ku noqotay oo diintiiba ama ka hor istaagtay ama ka saartay milu xadiidi israi wlmicraaji waaye xadiidka isra micraaj waxay dhacday dhacdadani taqriiban nebiga hijradiisii ka hor saddex sano ka hor bay dhacday taqriiban oo markaa makuu nebigu joogaa salawaatu rabbi wasalaamu caleyh xadiidu lisraai dheelminta xadiidkeedii iyo walmicraaji iyo kor usii qaadidda wa kaana wuxuuna ahaa yaqdatan soo jeed laa manaaman hurdo ma ahayn maxaa yeeley fa ina qurayshan ankarathu way inkirtay riyana mayna inkirteen wa akbarathu way weynaysay oo arrintu waa ku weynaatay waa liqi weyday walam tunkir mana ayna inkirteen almanaamaati hurdooyinka waxaan dhihi lahaa yani riyooyinka hadday riyo tahay mayna inkirteen quraysh waxay u inkirtay soo jeed bay ku dhacday way macana ayib wa min dalika arrinkaa waxaa ka mid ah arrimaha nebigu inoo sheegay qeybka in la rumeeyo ay waajibka tahay waxaa ka mid ah anna malaka almowti malaga geerida malaga nafta qaada malakulmowt baa la yidhaha ayib magacaasuu leeyay cazraaiil baa riwaayadka qaarkiis kusoo aroortay magaca in la yidhaha cazraaiil magacaasi riwaayaadka israa'iiliga ah unbaa lagu hayaa laakiin nas sugan magaca in la yidhaahdo ma sheegin laa qur-aan baan sheegin walaa sunnaan sheegin saas daraaddeed cazraaiil magacaasi ma sugna ah, magaciisu qur-aankiiyo sunnadu u sheegan waa malakulmowt baa la dhahaa ah, waxaa loo nisbeeyaa shaqadiisa shaqadu qabto waa mowtka soo maa tiirida marka shaqadiisaa loo nisbeeyaa Ya. Hı. Hm. İttifak. Ah. Ah yani su'aashu waxa weeye habeenkii laylatul Isra wal Mi'raj in la ihtifaalo oo la isu yimaado xaflad laga dhigo iyo munaasabad waa bid'a wa bid'a wa tariiqooyinkii waxana keenay wax diinta sal kule ma habeenkay ahaydna bitaxdiid lama garanayo xataa waxay culimada aada isugu khilaafsan yihiin siyarka iyo tawaariikhda xataa sanadkay dhacday bay aada isugu khilaafsan yihiin bishay dhacday bay ka sii darantao khilaafku sii daran yahay ma habeenkay dhacday warkiisa iska baddaha saas way macanaha marka shayga sidiisaba hadday cibaada ku xidhan tahay waa la xadidaa aayad baa imaanaysa xadiid baa imaanaya markaasuu leeyahay yacni waxa way habeenkii xadidaya marba hadduuna xadidnayn waa sida mawliidkao kale habeenkii nabigu dhashay sal lay slam iyo leylat lisra walmicraaj iyo kuwaasoo dhan ixtifaalaadka la sameeyo o dhan waa bidco waay wax diinta salkule ma wa min dalika waxaa ka mid a arrimahaasi nebiga uu sheegay salawaatu rabbi wasalaamu calayh waxaa ka mid a ana malaka almowti malakulmowtka malaga geeridu lamaa jaaa markuu yimid ilaa muusa muuse nebi muuse markuu u yimid calayhi salaatu wasalaam liyaqbida si uu u qaado ruuxahu naftiisa laamahu nebi muusa dharbaaxay laama nebi muuse waa dharbaaxay hu malakulmowtkii buu dharbaaxay fa faqa'a markaasuu riday caynahu ishiisii buu riday dharbaaxa intuu ku dhuftay buu yuu isha ka tuuray nebi muuse waa xoog badnaa calayhi salaatu wasalaam waa kii ninkii qibdiga ahaa halka feer kaga takhallusay soo ma fawakazahu muusa faqada calayhi wa hal feer buu ku dhuftay isagiiba waxa weeye naftaaba ka haaday marka waa xoog badnaa nebi muuse calayhi wacalaa nabiyina asalaatu wasalaam malakulmowtkii markuu dharbaaxay fafaqa'a wuu riday caynahu ishii buu riday fa rajaca markaasuu noqday malakulmowtkii ilaa rabbihi rabbigiibuu ku noqday fa radda markaasuu usoo celiyey alle calayhi korkiisa caynahu ishiisiibuu usoo celiyey taana in la rumay waan ku le mana qisadaa iyadaa bukhaariiyo muslim baa soo saaray waa qiso sugan xadiid abi hurayra weeye uu nabiga ka warinay sal lla alay waslam wuxuu leeyahay ursila malaku lmowti ilaa muusa calayhi asalaatu wasalaam malakulmowt baa waxaa loo diray nebi muuse waxaa la yidhi nafta ka qaatay falama jaa falama jaa'ahu sakkahu farajaca ilaa rabbihi ah, markuu u yimid nebi muuse wuu dharbaaxay nebi muusa dharbaaxay kadibna rabbibu rabbigiibu u noqday dabcan eh, riwaayadka qaar ka mid a ah tilmaamaya inuu ishii inuu isha beelay ayb markaasaa wuxuu yidhi malagii markuu rabbigii ku noqday wuxuu yidhi arsaltanii ilaa cabdin laa yuriidu lmowt rabbiyo waxaad ii dirtay addoon aan geeriba rabinba aan dhiman rabin addoon inuu dhibto aan rabin baad ii dirtay war oo dagaalama haya ayib markaasa alla wuxuu ku yidhi irjic ilayh ku noqo faqul lahu waxaad ku tidhaahdaa yadacu yadahu calaa matni sawr gacantiisa ha saaro dibi korkii falahu bimaa qadat yaduhu bikulli shacratin sana markuu dibiga gacanta saaro inta gacantiisu ay gaadhoy daboosho oo timaha ah timaha dibiga ah tin walba oo ka mid a ah hal sano buu leeyahy oo cimri ah waa imise taqriiban markaad dibiga gacanta saarto gacantaadu imise timood bay daboolaysaa oo timaha dibiga ka mid a ah, sooma fara badan intaas oo sano oo waxaad leedahaa la yidhi cimri ah saa u sheeg gaadhsii baa la warkaa warkii baa loo keenay muusow dibi gacanta saar baa layidhi in alle intay gacantaadu gaadho oo tin ah tin walba hal waxaad leedahay sana kaamilaad ku leedaha oo cimri ah qaadaa layidhi markaasuu wuxuu ihi ay rabbii uma maada rabbiyo maxaa ka dambeeya buu ihi cimrigaa dheer kadib maxaa isugahay markaasaa la yidhi uma almowt ma war baa yahay waktigaagu hadduu dhammaado dee geeri baa ka dhamaysa waa lagu kacayna markaasu wuxuu idhi falaana hadda marka marba haddii geeri dambayso haddee waxa weeye haddaba halayga qaadaba halay kaxeeyo hadda sidii baa nafta looga qaaday nabiy llahi muusa caleyhi wacalaa nabiyina asalaatu wasalaam xadiidka bukhari muslim baa soo saaray xadiidkaasi marka eh, wuxuu tilmaamayaa eh, qiso cajo badan oo dhex martay eh, malakulmowt iyo nebi muuse xadiidkaasi marka waxaa inkiray qoladan la yidhaahda caqlaaniyada horay muctazilay ahaayeen haddana waayahan waxaa loo yaqaana alcaqlaaniya alxadiia la yidhahda alcaqlaaniya alxadiia oo waxay leeyihiin suurtagal ma aha inuu malag inuu nebi dharbaaxo malag inuu nebi uu malag dharbaaxo waa waxaan caqligu aqbali karin bay leeyihin ayib oo niman mustashriqiin iyo qolo malaaxido mulxidiina iyo muctasile iyo caqlaaniyiin iyo dad baa inkira o yidhi caqligu ma aqbali karo wax ayib ma aqbali karay dheh laakiin nusuusta rabbi tabaaraka wa tacaala caqliga looma khuduuciyo sooma caqliga shaqadiisu maxay tahay caqliga shaqadiisu waa inuu fahmo allah tabaaraka wa tacaala wixii xaggiisa ka yimid laakiin inuu intuu miisaan noqdo uu waxna diido waxna aqbalo ma aha shaqadiisa laanna caqligu isagaaba u baahanba waxba waxyiga rabbi waxyiga rabbi baa iftiin u ah cuquusha ee cuquushu iyadu ma aha mid kala sifaysa waxyiga rabbi ka yimid oo kanna caqligu ma aqbali karna kanna waan aqbali karnaa caqliga muhimmadiisa maaha mana qaadi karaba hawsha iyada laakiin muhimmadiisu waxa weeye wixii alla xaggiisa ka yimid inuu fahmo wadiifadiisu wasa kadibna inuu dhaqan geliyo qaato intaa weeyaan saas way macana maxaa yeelay haddii aan waxyiga rabbi uusan helin mugdi buuba ku jiraaba wain ihtadaytu fabima yuuxii ilaya rabbii waxyiga rabbi baa quluubta iftiimiya caqligana wax tusa waa sida indhahoo kale yidhahdaa shekhulislaam ibnu taymiya aleh raxmat lla wuxuu leeyahy waa sida indhahoo kaleeto indhaha iftiinkooda indhuhu waxay wax arki karaan markii ay helaan iftiin kale oo mucaakis ah oo ku dhaca ishu sideedaba araggeedu arag iyadu ay wadato maaha laakiin iftiin kaley wax ku aragtaa soo saas ma haddii masalan hadda nalka dhan inta la wada demiyo meel mugdiya lagu geliyo indhahaagii waa kugu yaallaan agow waxba ma arki karti umaad wax kale aragtid indhahaagii lagaama saarin way kugu yaallaan laakiin waxba ma arkaysa sababtu maxay tahay leanna waxa way ishu waxay rabtaa nuur mucaakisa inay hesho nal baa ku dhacaya qoraxda nalkeedaa ku dhacaya iftiin kalaa ku dhacaya saasay wax ku arkaysaa haddii kale xuma kala arki karto soo saas maa soo xaqiiqo jirta maa caqliguna waa saas marka caqliguna waxba ma kala arki karo waxna ma kala garan karo ilaa uu helo nuurka waxyiga ee mucaakiska ilaa uu ku dhaco nuurka waxyigu markuu ku dhaco ayuu marka wax kala garan oo wax kala saari oo wax u kala iftiimi oo wax kala sooci oo ilaa waxba ma kala garanayo saas daraaddeed in caqli lagu miisaamoo la yidhaahdo caqligu ma aqbali karo waana shay aan macquul ahayn malag inuu nebi malag dharbaaxo warkaasi waxay war e, nimana waxba ogeyn ay yidhahdeen ayb ilaa iyo hadda xataa qolyo jooga oo mucaasiriin ah warkaasi way wadwadaan oo nusuus fara badan sidaa ku radiyay waxaase masalada si aada u qiimo badan uga jawaabay ninka la yidhaahdo alimaam ibni xibbaan ibn xibbaan busti kitaabkiisa muxuu ahaaye aiixa saxiix ibn xibbaan ayuu si fiican masalada uga jawaabay wuxuu leeyahay hadalkanuu leeyahay wuxuu yidhi ina malaka almowt lama qaala lahu hada lam yacrifhu malakulmowt markuu ku yidhi war muuse naftaa lagaa qaadi rabaa nebi muuse ma uusan garanaynin cidda uu yahay waxa la hadlayo nin caadi u qaatay ayb limajii'ihi lahu calaa gayri suuratin yacrifuhaa muusa malaggu wuxuu ku yimid suuro uusan nebi muuse garanayn suuro nin caadi ah buu ugu yimid markaasuu kamaa jaءa jibriilu annabiya sal lay slam fii suurati acraabiyin ah, ila nebigaba sal lay slam waa kii malakuljibriil u yimid ee ugu yimid sidii nin reebaadiya oo kaleeto sooma xadiiskii cumar saxiix muslim sooma ahayn saas ah, weyaan yani waxa weeyaan suuro wuxuu ugu yimid nin ree baadiye ah markaa nebigu u yimid oo su-aalaha uu weydiinayo saxaabadu ma garanayaan markuu leeyay akhbirnii cani alislaam akhbirnii can aliimaan akhbirnii can alixsaan akhbirnii can ashraati saaca ma garanayaan saxaabadu mar dambe oo uu tegay oo meesha ka tegey ayay saxaabadu nebigu u sheegay yidhi ma garanayseen ninkii su-aalaha i weydiinaya maya uu nebigu sal l sl hada jibriil ataakum yucallimukum diinakum jibriil baa hayo idiin yimid oo arrimaha diintiinna idin baraxay sooma marka nin caadi u haysteen sidaasoo kaleetuu malagu ugu yimid nebi muuse sidoo kaleeto wajaءat ilmalaa'ikatu fii suurati shabaab falam yacrifhum ibraahiimu walaa luut calayhim asalaam markii malaa'igtii loo soo diray inay halaagaan qowmkii nebi luut qowmkiisa malaa'igtii loo soo diray waa kuwii nebi ibraahim soo maray sooma bishaarada u xambaarsanaa wargelintana u waday inay wax halaagayaan oo halaag u socdaanna way wargelinayaan ah, yani wuxuu ahaa odaygii odaygii reerku ahaa nebi muuse nebi ibraahim calayhi salaam ilan luut isagu la joogi jiray sooma marka waa la wargelinayaa hawshan laga qaban rabo meesha waa la soo maray oo waa la wargeliyey bishaarana waa loo waday malaa'igtaasi markay nebi muuse nebi ibraahim u yimaadeen niman dhallinyaro ah oo qurqurucsan oo bini aadam ah suuradii bay ugu yimaadeen soo ma waa kii tegay oo xoolaha usoo qalay oo dibiga usoo gowracay oo cuntada u keenayoo arkay inay cuni la-iyo war maxaa idinku dhacay dareen qaaday nebiyullaahi ibraahim calayhi salaam soo ma marka wuxuu u haystay intii horeo dhan inay yihiin ilaa ay la hadleen waxay wuxuu u haystay inay yihiin malaa'ig yihiin inay yihiin muxuu ahaa bini aadam yihiin saas u haystay nebi luut markay u tageen sidoo kale isagana waxay ugu tageen rag caadiya ugu tageen sidiis markay u yimaadeenna waa kii aada uga naxay oo murgey oo yidhi maanta alalahi maanta dhib weyn dhici doonaa reerkiisi iyo dadkiisana wuu yaqaana dadkiisa wuu yaqaana ay sameeyaan ayib marka mar dambe isagoo kadeedmay oo rafaaday oo dhibaatooday oo murgay oo maanta dadkan saaad u badbaadin doontaa isle mar dambe waa kuwii isu sheegay intii horena wuxuu haystay inay yihiin bini aadan caadi ay leeyihiin wuu baqay macnaa waa kii u baqay marka wuxuu leeyahay alimaam ibnu xibbaan calayhi raxmatullah malakulmowd markuu u imaanayo nebi muuse saasoo kale ugu yimid fakadalika muusa lacalahu lam yacayfuhu sidoo kale nebi muuse waxaa dhici karta inuusan garanin markuu u yimid falidalika latamahu fafaqa'a caynahu buu sidaa darteed buuna u dharbaxay oo isha uga soo tuuray ayib oo maxaad isha uga rida baa imaanaysa xataa hadduu bini aadam yahay ood bini aadam ahaan u garato isha inaad ka ridda kuu bannaantay ood iska dharbaxda ilaan tanaa imaanayse ayib kaba soo qaad nebi muuse muusan garan inuu malag yahay wuxuu u gartay inuu bini aadam yahay bini aadamkiibuu dharbaaxo isha ka riday nebi buuna ahaa taa lafteeda xaggeed saaraysaan baa timid ayadana wuu xalliyo wuxuu yidhi liannahu dakhala daarahu bigayri idnihi gurigiisii buu iska soo galay idan la-aan ninkan oo wuxuu arkay uu guriga dhex taagan ah. markaasuu hade saail iska qabaysid rbaxu yuu taagay sheekhu wuxuu yidhi wahada muwaafiqun lishariicatina arrintaani xataa shareecadeennay waafaqsan tahay buui fii jawaazi faq'i cayni man nadara ilayka fii dalika bigayri idnin ruuxii gurigaaga adigoo gudihiisa ku jira isha kula soo laaca ama dariishadda ka soo rida ama idan la-aan intuu iridda soo istaago isha kula soo laaca isha inaad ku dhufatood ka rido bay shareecadu ogosho soo ma xadiidkiisi saxiix albukhaari muslim ku yaalla nebigu salawaatu rabbi wasalaamu caleyh saasuu yidhi bal isagaaba damcayba nin meel ka soo fiiriyey inuu isha ka rido marka shareecadeennaaba ogollan in arrintan ogolo shareecadeennayba ka mid tahay macna sidaas daraaddeed tanna sidaasaa lagaga jawaabiyo nebi muuse wuxuu u qaatay saa'il gar daran oo gurigiisii iyo ku soo xadgudbay xadiiradiisii taa horena waxaa lagaga jawaabayaa malag la dharbaaxay malagu suuro malag kuma imaanina suuro bini aadam buu ku yimid nebiguna ma uusan garanin sidaasaa keentay inuu mar dharbaaxo ishana ka rido soo jawaab khaasiya maaha intaasi haddii la yidhaahdo waa deeqdaa ruuxii markaa xaqdoon laakiin caqlaaniga maskaxdiisa caabudaaya kaas isaga wax ku filan ma jiro madaxa in laga gara istaa ilaahay sidii muxuu ahay nabiyullahi muxuu ahay cumar bin khataab radi allahu canhu uu ku sameeyey ninkii la dhihi jiray subayq nin wuxuu ahaa e, dadkan wax raaraadiye oo fitnada iyo aayaadka muxua mutashaabiha iyo dabagal galo oo su-aalo badan oo cumar baa intuu qabtay buu madaxa ka garaacay suu dhegta ugu hayay ilaa uu yidhi yaa amiira almu'miniin wixii igu jira waa iga baxay marka dadka qaar waxaa jira in la uleeyo u baahan oo muxuu ahaay ushii cumar ibn khataab oo kale u baahan baa jira ayb xadiidkaasi marka qisadaasi wuxuu u keenay waa yani muran baa ka dhacay sheikh muxuu ahaa eh, sheekh eh, moxamed naasir iddiin alalbani caleyh raxmatullah silsila saxiixa baxi aad u qiimo badan buu ku leeyahy xadiidkan ku saabsan cid rabda u noqon doontaa insha allahu tacala numberkan idin soo siin doonta ayb eh, marka arrinta labaad iyo miaalka labaadna kaas wey wa min dalika waxaa ka mida buuhi ana malaka almowti lama ja'a ilaa muusa liyaqbida suu u qibdoodo u qaado ruuxahu laqamahu wuu dharbaaxay fafaqa'a markaasuu soo riday caynahu ishiis farajaca markaasuu noqday malaggii ilaa rabbihi fa radda allaa celiya calayhi korkiisa caynahu ishiisii buu usoo celiyay qolyahan dariiqooyinka suufiyadu meesha iyaguna qiso kaloo u eg bay ka jeexdeen qiso u eg bay middan ka garab jeexeen waa qisada ay leeyihiin muxuu ahaayey sheekh cabdiqaadir jilani ayaa nin muriid u ahaan jiray ayaa malakulmowd u yimid marka isagoon sheekhii lala socodsiinin oo laga idan qaadanin ma malakulmowd baa cid ka idan qaatay isagoo sheekii la socodsiin oo ka idan qaadanin buu muriidkiisii buu aayar la tegay oo nafta ka qaaday duqdii muriid ka dhashay oo ordaysaa sheekhi u timi markaasay tihi sheekh cabdilqaadir wiilkii muriidkaaga ah la qaaday oo yaa qaatay malakulmowt meeshii buu ka gurmaday sheekh cabdilqaadir jilaani malakulmowt oo naftii muriidkana wata nafo kaleoo fara badanna dembiil ay ugu jirto oo sii socda kor u sii socda ayaa sheekh cabdilqaadir jilaani oo gurmadaa ka daba tegey ba hal dharbaxaw iska qaba yidhi marka malagii waa wareeray dembiishii baa ka dhacday nafafyaalkii kala carare naf walba waxay ku soo noqotay jidhkii ay ka baxday sidaasaa muriidki ku soo noolaadayo waaba kan waaba soo kacayba waa taqriiban qiso u yara ag sooma jeeda qisadan yani waxa weeye nebi muuse iyo malakulmowt dhex marka marka waa nooc dhambalid ah waaye waa nooc jeexid ah waana been baxsi ah waaye waa been aan waxba ka jirin w karaamaadka beenbeentahe loo sameeyo wadaadada ee dadka la doonayo in lagu khaldo bay ka mid tahay wax jirana ma ayib wa min dalika waxaa ka mid a ah arrimaha nebigu sheegay sal lay aslam min dalika waxaa ka mid a ah, arrimahaasi nebigu sheegay in la rumeeyo ay waajibka tahay waxaa ka mid a ah, ashraatu saacati saacadda calaamood calaamaadkeeda ashraatu waa amcu sharad sharadkana waxaa la yidhahdaa waa calaamadda calaamada la yidhaahdaa marka saacaddana waa qiyaamada qiyaamada calaamaadkeeda oo nebigu uu sheegay baa ka mid a salawaatu rabbi wasalaamu calayh ayib calaamaadka qiyaamada waxay horta ku salaysan tahay waktigeeda ay imaanayso yaan la ogeyn oo waxyaalaha ilaahay uu la gooni yahay bay ka mid tahay akaadu ukhfiiha litujza kullu nafsin bima tascaa allaha tabaaraka watacaala isagaa qarsaday yas'aluunaka kaannaka xafiyun canha qul inamaa cilmuha cinda rabbii laa yujaliiha liwaqtiha ilaa hu isaga unbaa garanaya rabbi tabaaraka wa malaa'igta ninkii ugu qiimo badnaayo ugu ugu fadli badnaayo jibriil iyo aadamaha kii ugu fadli badnaayo nebi maxameda salawaatu rabbi wasalaamu calayh waa ka su-aashu dhex martay ee uu yidhi akhbirnii can isaaca soo ma saacadda iiga warran maxamedow nebigu wuxu uhi sal ly waslam almas-uulu canha biaclama min asaa'il ka la weydiinayo aniga ah ka i adiga ah kaagama xogogaalsani buuri aniga adugu meel bay inoo wada joogtaa waay iskuma dhaanno sooma marka haddaynay jibriil iyo nebi maxamed isku dhaadin ma cid kalaa garan kar wax garan kara ma hawl ilaahay uu khaas leeyahay tabaaraka wa goortay imaanayso iyo waktigay dhacayso ayb hadduu alla qarsaday tabaaraka watacaala wadaadada qaarkood baa isku dayey inay wax ka sheegaano ayagiina warkoodii waa fashilmay agoobay moogtay baab aan waxdada laga keeni karin haddaad madaxa ku garacdo waadan daali moogta man dakala maa laa yacniihi maxay dhihi jiren laqiya maa laa yurdiih ah. baab aadan garanayn haddaad ka hasho ta'tii bilcajaa'ib waxyaalo la yaab baad keeni marka dambe culimaad isku dayday inay wax ka sheegaan qiyaamadu waktigay dhacayso sida alimaam siyuuطi oo kale caleyh raxmat ullah wuxuu isku dayay bal inuu soo dhadhaweeyo taqriiban wuxuu cabiray isagu wuxuu dhintay qarnigii tobnaad ee hijriga aakhirkiisuu dhintay waxaan dhihi jira bilowgiisuu dhintay bilowgiisii buu dhintay siyuuطi caleyh raxmat ullah taqriiban wuxuu moodsan yahay eh, shan boqol iyo ziyaado sano soo ma shan boqol iyo ziyaaduu moodsan yahay alimaamu suyuuti marka uu nool yahay wuxuu baxsi ku sameeyey qiyaamada waktigeeda bal inuu soo dhowayn karo waxbuu isla doondoontay wuxuu yidhi shan boqol oo sanoo hadda soo socota wixii ka dambeeya qiyaamadu waa dhacaysaa buui hadda shan boqol oo sane baan ka joognaa geeridii suyuuti adduunyadiina weli waa dhisanta soo ma baab aan la geli karin buu galay baabkaa waxba lagama sheego baab nebi maxamed ba ka gaabsado jibriil ka gaabsaday ma suyuudi baa wax ka keeni ya walaa suyuudi walaa keyrkii ba wax ka keenay war awn aan iska dhihi weeyaano aan meel meel adag qabsanayn leanna daliil male masaladu salkeedu waxa weeye allah baa khaas laa tabaaraka wa tacaala maadaama uu alla khaas leeyahay oo alla qarsaday calaamaad calaamaadkeeda baa naloo sheegay waa ka jibriil uga wareegay markuu nebigu yidhi adiguna garan maysa anna garan maayo waa ka uga wareegay su-aashii su-aal kaloo akhbirnii can ashraatihaa soo maha calaamaadkeeda wax iiga sheeg markaasuu nebigu calaamaadkii wax ka sheegay salawatu rabbi waslamu caleyh calaamaadkaas marka laba qaybood weeye calaamadna waa calaamaad yar yar calaamadna waa calaamaad waaweyn ashraatu asaaca asuqraa iyo ashraatu asaaca alkubraa labadaasaa loo qaybiya ashraatu asaaca asuqraa waxa weeye waa calaamaadka machuudka ah oo bini aadamku uu garanayo oo la noolaan jiray oo wax ka arki jiray laakiin siyaaday wax noloshiisa wax weyn oo la qariibsanaya maaha laakiin wixii kordhay waay taasaa waxaa la yidhahdaa ashraatu saaca kasuqraa in badani waa dhaceen in badanna way laaban yihin way soo socdaan qaarna waa ashraatu saaca alkubraa waa kuwa waaweyn oo kuwaasi way dambeeyaan markay dilowdaanna sida nebiga ka sugan sal alay wasalam sidii kuul taxan oo kale oo furantay ayay hal mar israaci doonaan kuushasoo haddii xabadda ugu horrayso la furo xadhigga haddii la furo oo xabadda ugu horrayso dhacda soo inta kalena raaci maayaan waxba ka hal mar bay si deg dega ah isu dabagelayaan marka markii middii ugu horraysa ay soo baxdo waxa kalena waa daba joogaan marka kuwaasi ma imaanin calaamaadka waaweyn ma imaanin kuwii yaryaraabaan wax kaga jirna qaarna lagu soo maray qaarna laaba yahay wamin dalika waxaa ka mid a ah ashraatu saacati saacadda qiyaamada calaamaadkeeda ka mida ah min milu khuruuji dajaal sida dajaal soo bixidiis oo kale calaamaadkii saacadda buu dhowr ka sheegay dajaal soo bixidiisa kow waa kuwii waaweynaa buu misaalinaya nebi ciise soo degidiisa iyo imaanshihiisa yaajuuj iyo wamaajuuj iyagana imaanshahoodaiyo soo bixidooda iyo qoraxda soo bixitaankeeda dhanka ay u dhacda ay ka soo baxdo intaasuu ka sheegay iyo khuruuju daabba iyo daabadda imaanshaheeda calaamaadkaasi marka nebigaa sii sheegay qaarna qur-aankaaba tilmaamay wuxuu ugu horraysayey marka milu khuruuji dajaal dajaal soo bixidiisa oo kale ashraabtii saacadu miaal u samaynaya ayib dajaal soo bixidiisa dajaalku waa waa nin ka mid ah aadam calayhi wacalaa nabiyina asalaatu wasalaam carruurtiisuu ka mid yahay horta waa bini aadam inagoo kalea ah. asalkiisa marka la waa bini aadam inagoo kalea ah. sida axaadiista nebiga sal lay slam baa kutusaysa axaadiista dajaal ku soo aroortayna waa axaadiid mutawaatir ah axaadiid mutawaatir ah oo gaadhsiisan sida ay tilmaamayaan a'immadu culimo badan oo culimmada xadiiska ka mid ah xaddu tawatur bay gaadhaysaa buu leeyahay axaadiista dajaal kusoo aroortay saxaaba aad u fara badan baa laga wariyay dajaal marka warkiisa dhowr qodob aan ka tilmaanno sheekhu waa iska dubay oo wuxuu sheegay inuu calaamaadka waaweynee soo socday inuu ka mid yahay laakiin axaadiista sifaatka kusoo arooray waxyaalaha ku yimaa wax ka tilmaana maalan sifadiisa sunan abi daawuud waxaa ku sugan min xadiidi cibaadat ibnu saamit inuu nebigu yuri sal lay waslam inii qad xadatukum can dajaal dajaal baan idinka warramay bu xataa khashiitu anlaa tacqiluu ilaa aan ka baqay buu ihi inaad fahmi weydaan yani waxa way nebigu aad buu ugu celcelin jiray sal lay waslam yani maxaa yeelay waa dhib weyn oo ummadda ku soo socda waay markaasaa wuxuu yihi ina masiixa adajaali rajulun qasiirun afxaju jacdun acwaru matmuusu lcayn laysa binaati'atin walaa jaxraa ayb fain ulbisa calaykum faaclamuu ana rabbakum laysa biacwar masiixu dajaal ninka la yidhahda waa nin gaaban horta nin dheer ma ah waa nin gaaban kow waa nin wagdalaho bawdadiisu ay kala tagsan tahay labada macnaha bawdo markay kala jeedaan oo waxoogaa kala fog yihiin baa waxaa la yidhaahdaa afxajka afxajka waxaa la yidhahda wagdaa la yidhahda mise hogfo saasoo kale hoogtaynay baan male ayib adigu calaamadaasuu leeyahay jacdun waaye waa nin muxuu ahaaye timo adag acwar weeyaanoo il buu laay il baa masaxan ishaasi mana soo taagna oo ruux baa isha intuu la'yahay bay bannaanka usoo baxsan tahay saas maaha gudaha hoosena kuma jirto laakiin ishaasi waa il masaxanoo ma jirto ma arko wuxuu nebigu yidhi sal alay slam hadday wax kaloo dhan idinka qarsoomaan oo inta kaleba aad garan weydaan waxaan idinka qarsoomayn baan idiin sheegaye rabbigiin ma ila'a buu rasuulku yidhi sal lay slm calaamadda aan marnaba idinka qarsoomayn waxa weeye il buu la'yahay hadduu il la'yahayna rabbinimana sheeganahayo hade rabbigiin ma ila'a ah. intaas waa calaamo cadma a dee hadduu rabbi yahay ishuuba hagaajisan lahaa soo ma nin ishiisiiba hagaajisan laha haduu rabbinimadiisa aad ku qanci maxay haddana maca daalika isagoo sidaasa buu haddana dad badan fidnayn doonaa saan u doona ayib fi saxiixayn waxaa ku sugan sidoo kaleeto min xadiidi anas inuu yidhi rasuulku sal alay wasalam wa ina bayna caynayhi maktuubun kaafir labada indhood dhexdooda waxaa kaga qoran gaal baa kaga qoran kaafir riwaayada muslim waxay tidhi uma tahajaaha xaraf xaraf buu kala dhigdhigay oo waxaa ku qoran kaaf iyo fa iyo ra cid walba akriin marka kaaf iyo fa iyo ra' kala joog jooga waa kafara waa gaal waay labada indood dhexdooday kaga taallaa calaamad weyn soomaa saa kale muslim kastaa akrinaya marka ama horaan waxa u qori jiro oo ruux wax qori kara ha ahaado ama ruuxaan waxba qori karin ha ahaado marba hadduu muslim yahay intaasi wuu akrin karaa warkiisu marka waa cad yahay sababta uu ku soo baxayo ee keenaysa inuu soo baxo horta wuu nool yahay hadda hadda wuu nool yahay wuu joogaa sidaa xadiiskiidii muxuu ahaayey mxaaabig amiim miy ah, amiim dari qisadiisii muslim ku timid sida ay tilmaamayso saxaabadu ridwaanullaahi calayhim iyagoo socoto ah oo safar ah oo doon wata oo badda maraya ayay waxoogaa doontii mawjadiya waxbaa ku yara kaxay meel marka xeeb ah meel waxaa loo jeeda jasiirad ah ayay doontii kula leexdeen jasiiraddii markay tageenoo saa u degeenba bahal yar oo duful badan oo xayawaan yaroo duful badan baa ku soo baxay ayadii baa marka la hadashay bini aadan hadalkiibi kula hadlaysa ay fahmayaan ha maxaad ahaydoo idinku maxaad ahaydeenoo layswarsay oo ha carab baan ahaynoo halkaasaan ka nimidoo ina keenaysiiyo way kaxays nin marka xidxidan oo isagoo dhanba katiinadaysan oo aan dhaqaaqi karin bay meesha ugu tageen ninkii baan warsaday marka waxgeen ka timaadeen jaziiratulcarab ka warrama ishii heble ahayd ma gudhay maya nin noocaasaba soo baxay ha war badan waraysi badanoo ku saabsan buu warsaday markuu waraysigii ka dhamaystay waxay ku war adugu maxaad ahay wuxuu yidhi anigu dajaal baan ahay Ah, meeshaasaan ku xidhnay waktigeegaan sugayaabu qisadii nebigay usoo sheegeen salawaatu rabbi wasalaamu caleyh markay nebiga u sheegeenna nebigu intuu isla taagay buu saxaabada u warramay oo qisada u sheegay xadiidkaasi marka wuxuu ku tusayaa dajaal inuusan ahayn ilmo dib ka dhalan doone waa nin waa hore dhashay oo laakiin gaamuray ah, oo muddo soo noolaa ilaa iyo haddana nool wakhtigiisuu sugayaa alla ku talagalayoo uu fasaadka la soo daahiri doono xaggee adduunka ka joogaa jasiiradaha adduunka mid ka miduu ku xidhan yahay ilaahay baana garan tabaaraka wa meesha ninku horta waa nin noocaas ah. goo sababta uu la soo bixi doono waxaa tilmaamay fii saxiixi muslim buu ku yimid xadiidu xafsata binti cumar waxay nebiga ka sheegtay sal lla alay slam inuu yidhi innamaa yakhruju can qadbatin yaqdabuha waxa uu la soo bixi doonaa cadho uu cadhooday hal marbu intuu cadhoodo oo karo oo joogi waayo ayuu xarkaha goosanaya markaasuu soo bixi doonaa ayb ibn xibbaanna sidoo kale sanad kale uu ku wariyey wafi kaloo uu leeyahay wakhtiguu soo bixi doono abu hurayra ayuu ka warinaya ayb nebiga waxaan ka maqlay buu i inuu yidhi ina alacwara adajaal masiixu dalaala yakhruju min qibali lmashriq fii zamani ikhtilaafin min annaasi wa furqa buu ninkii indhaha ishal ah ee dajaalka beenta badnaa ee yani waxa weye dadkana baadiyeynahaya wuxuu ka soo bixi doonaa xagga mashriqa bari buu ka imaan doonaa xagga mashriq waan sii qeexi doonaa axaadiis baa sii qeexi doonta meesha uu bidaat uu ka bilaabi doono fasaadka zamanka uu soo baxayana waa zaman dadku ay iskhilaafsan yihiin oo la kala tegsan yahay zamaana ikhtilaafin wa furqa xilli muslimiintu ay khaatir bilahi ba kala taagan yihiin oo ay kooxo noqdeen oo la kala jabay ayuu soo bixi doonaa soo waktigeeda hadda uma eg bal warkaasi laba ka midaba ah isku toosi adugu ah, kuwii laba isugu xigay soomaalidii laangaabka ahayd ee dhowrka xaba ahayd waataa qoorta isugu jirta ee la kala kari laah soo ma marka wakti ummaddu kala dhaqaaqday ayaa muxuu ahaaye yuu soo bixi doonaa aada laysu khilaafsanya xadiidkaasi ibnu xibbaan baa soo saaray sanadkiisuna waa xoog badan yahay kadalika sacd bnu jasaama saxaabiga la yidhahda nebigu wuxuu ka warinaya sal lla alay waslam axmed baa soo saaray fi lmusnad dacfi baana ku jira sanadkiisa walow uu ibnu kaiir taxsiininayo fi lbidaaya wanihaaya wuxuu leeyahay laa yakruju adajaalu xata yadhala annaasu can dikrihi waxataa yatruka ala'immatu dikrahu cala almanaabir dajaal soo bixi maayo ilaa ay dadku sheegiddiisaba halmaamaan manaabirta iyo masaajiddana in laga sheegaba imaamyadu ay iska daayaan mar dadka taariikhdiisi iyo wuxuu yahayba la halmaansan yahay ayuu soo bixi doonaa fitnada uu la soo bixi doono ayadana axaadiis baa caddaysay uu ka mid yahay xadiidu xudayfa fii saxiixi muslim wuxuu yidhi rasuulku sal alay wasalam laana aclamu bima maca dajaali waxaan aniga u xoogogaalsan oo u aqoon badan buu nebi sal lay slam dajaal waxaa la jirankiisa uu la imaan doono macahu nahraani yejriyaan laba webi buu la imaan doonaa oo durdurahay socda axaduhumaa ra'ya alcayni maaun abyad midkood isha araggeeda biyo cab buu u muuqdaa والآخر رأي العين نار تأجج وبيجا كلنا إيش أرق جديد سيدا إلا تهي ونار هوري سوا لابد هو بمن نوع نار هوري سيدا إيش ام قطع أي لا تهي مدينة وحويان وبيا آدو حدوها فأما ف... آه. فأما من فما أد... فأما أدرك أحد فليأتي النهر الذي يراه نارا وليغمض uma liyuطaطi ra'sahu falyashrab minhu fainahu maaun baarid buu nabg sal lay sl midkiin haddii uu haleelo oo wakhtigaa isaga uu gaadho dajaal wakhtigiisa uu u haleelo arrintaasina ku timaado ha tago webiga uu u arko inuu dab yahay kaa biyaha isugu dhowaana midka dabka holcahaya ah kaa xaggiisa aad indhahana isku qabo madaxana foorari kana cab waa biyo qabow oo macaan waay marka horese naftu maxay ku leedahay muuqaalkana uu u muuqdaa inuu dab yahay sooma ma ha ha dhegaysanin intaa indhaha isku qabsato isaga gal kaas u muuqda biyaha u muuqdaa naar ah soomaali marka waa fitno weyn waa fitno weyn oon caadi ahayn wax intaa ka sokeeyaaba dadka lagu caabudaya ilaah lagaga dhiganayaa soomali wadaadada soomaalidu maxay ku caabudeen iyo dadkan kale wadaadada caabudaha wax yaryar maalmuu wax keenay iyo wax waxba ka jira hata khuraafaad maalin buu wax keenay iyo roob lala'aa buu keenay iyo waxbaan ka aragnay iyo maalin buu qabriga ka soo baxay isagoo maracad iyo muxuu ahay waan qabsanay oo waan helnay wixii iyo intaasaaba wadaadadii lagu caabuday ninkan labada webi wata hadduu yimaado ka warran adiga ou yidhaahdo ana rabbukum ah, dad badan oon meel fog markii horeba jiray anta rabbuna unbay dhahay alalaha waa runtaa ah, adigaa rabbigana marka labadaa webi waa wataa waa dadkiibuu ku fidnaynaya xadiiska saxix muslim buu ku yahay xadiidka labaad sidoo kale isaguna caddeeyey nawaas ibnu samcaan isagana ayaa nebigu sal alla alay slam ku qeexay saxaabadu waxay yidhahdeen ya rasuula allah wamaa lubtuhu fi lardi dhulka intee buu joogaya nebigu wuxu uhi sal lay slm arbacuuna yowman afartan beri yowmun ka sana afartankaa beri maalin sanad bay udhigantaa wa yowmun ka shahrin maalinna bil bay udhigantaa wa yowmun ka jumuca maalinna usbuuc iyo wiig bay u dhigantaa wa saa'iru ayaamihi ka ayaamikum maalmihiisa kalena maalmihiinoo kale waay saas man marka sanad iyo ziyaado sanad laba sanoo dhadhow ayuu dhulka joogaya ayb waxay yidhaahdeen wamaa israacuhu fi lardi degdegiisa dhulka markuu marayo uu degdegayo see wey markaasaa nebigu wuxu uhi sal lay aslam kaalkayfi istadbaratu riix fayaأtii cala alqawmi fayadcuuhum wuxuu u soconayaa sidii roob dabayli ay waddo oo kaleeto istirka waxa la yidhaha dabayshu markay roobka ay eryeyso daruuraha ay dabada kaga jirto aad bay daruuruhu markaa u dheereeyaan soo ma hal habeenba waxay isu marayaan caalamul ilaahay ogsooyin marka socodkaasoo kale u soconaya dad buu marka u imaanaya markaasuu uleeya u yeedhaya wuxuu leeyahay rabbigiin baan ahayn ilaahay idinka maqnaayad caabudayseen waa un aniga iraaca irumeeya fayuminuuna bihi wayastajiibuuna lahu way rumaynayaanoo way raacayaan warkiisii bay qaadanaya waa runtaa bay leeyihi fayacmulu asamaa fatamturu waalarda fatambutu fatumbitu fataruuxu calayhim saarixatuhum atwala maa kanat zura waasbaqahu daruuca waamadahu khawaasira dadkii rumeeyey ee ilaahnimadiisa ogolaaday iyo rabbinimadiisa samaduu amar siinahaya wuxuu leeya samaa samadiyey dadkan roob sii buu leehay ah, amar wey si deg dega ah roobka ku keen roobkii waaba kanba dhibicdii iyadoo socota way imaan dhulkiibuu amar siinaya ah, yaa ardu buu leeya dhulkiiow soo saar adigana waxa kugu jira ayaduna waaba maxaa daaq ah maxaa macdan ah maxaa khayraad ah maxaa wanaag ah maxaa beera ah khalaas haddiina dhulkiina ka amar qaatay samadiina ka amar qaaday bal aduu ka warran cajaa'ib badana dadkaasi marka waa barwaaqoobahayaan oo xoolahoodii foofay waxay u soo dheelmanayaan oo soo noqonayaan ayadoo waktigay ugu kurus dheerayd ah kuruskaas baxaya oo candhada ayaa fidaysa oo keliyaha ayaa fidaya neefku markuu aada u dhergo keliyaha fiday xoolihii oo barwaaqoobay oo caano badan oo hilib badan baa usoo dheelmanaya qolo kale u imaanaya uma ya'ti alqawma qolo kale u imaan fayadcuuhu markaasuu u yeedhaya warkaalayo iraaca ilaahnimadeeda iyo rabbinimadeeda rumeeya fayarudduuna calayhi qawlahu war beenaalaa tahayoo kii isha xumaayee nebigu noo sheegay baa tahay kac dhaafay dhahay ah, beenaalayda markaasuu wuxuu leeyahay fayansarifu canhum waa isaga tegaya fayusbixuuna mumaxaliina laysa biaydiihim shayun min amwaalihim waagaa waxaa u baryeeya iyaga oo abaaroobay dhulkii ingeg samadii dhibic male xoolahoodii baaba'e eber caydh bay noqdeen amar samadiina biyihii ka ceshatay dhulkiina waxba usoo saari waay xoolihiina ka baaba'oo ka dhammaaday ayib markaasu wuxuu leeyahay yani waxa weeyaan sidaasay ku jirayaan waa imtixaan imtixaan rabbi wey tabaaraka wa ayib wayamuru bilkhariibati fayaqulu laha dhul iska yani waxa weye kharbaanahoo waxba lahayn oo iska abaar ah buu soo marayaa markaasu wuxuu leeyahay akhrijii kunuusaki kaydka kugu jira soo saar macdanta iyo dahabka iyo dheemanka iyo shidaalka waxa kugu jira soo saar buu leeyahy fatatbacuhu kunuusuhaa kaydkii dhulka ku jirayoo dhan baa isaga raacaya kayacaasibi naxli buu nabigu sal ly aslam sida boqoradda eh, shinnida oo kale shinida soo ma taqaanaa shinida markay boqoraddu intay godka ka baxdo ay dhaqaaqdo hal xaboo shinida ka mid a hadhi maayo soo ma kulli boqoraddaasaa la garab yaaci oo la daba yaaci iyadaa la raacaya sidaasoo kaleeta baa kaydkii dhulka ku jiray oo dhan isagu daba yaacaya ayb uma yadcuu rajulan mumtali'an shabaaban nin dhallinyaro u yeedhaya oo dhallinyaronimo ka buuxa dhallinyaro nin dhallinyara oo adkaaday oo gaamuray oo ishaysta oo khatar ah wuu yeedhaya kaalay buu leeyahy fayadribuhu bisayfi fayaqtacuhu markaasuu intuu seef ku dhufto war yaa ilaahnimadeeda ma rumaysan tahay buu leeyahy war kactag buu leeyahy beenaala yar kii isha xumaa baa tahay waan ku garanaya markaasuu intuu seef ku dhufto buu laba u kala goynaya fayaqtacuhu jazlatayni ramyata algarad buu nabigu sal alay slam uma yadcuuhu markaasuu u yeedhaya intuu laba u kala jaro buu u yeedhaya soo kac buu leeya waryaa waa kay haddau ninki waa dhintay jirkiisiina waaba kala go-ay markaasuu le war soo kac fayuqbil wayatahallalu wajhuhu yadxak intuu soo kaco soo noolaado waaba kanba waa qoslahaya wejigiisiina waa dhalaalaya ayib ninkaasi imtixaanka u wato marka imtixaan caadiya ma aha taqriiban sida muuqatana wuxuu imaanayaa xilli waxyaalaha macnawiyaadka iyo iimaaniyaadka dadku intay daciifeen dadku ay maadada iyo adduunyada caabudayaan fitnadiisu markaasay kaamil noqonaysaa leanna dadkii waxaa loo kala tartamayaa maadadaas iyo adduunyadaasaa la qadisaya nin walba marka meeshuu ka geli lahaa barwaaqadaa socota buu marka isku dayy sooma dee rabbinimadiisa un iska ogolow si aad unaadnaato u noolaato oo wax ka yar baa maanta loo gaaloobahayaa wax yaroo xamaal yaroo ama yurub loo tegayo ama maraykan loo tegahay baa waxaan aragtay loo marhaya haddii lagu yidhahdo meesha hadaabaad ku barwaaqoobi laakiin aniga uun rabbinimadeeda ogolow hadduu yidhaha ya soo dad badan ma tageen maanta dad badan baa tegina shaki male saas maan axaadiistu marka macnahaasay tilmaamaysa bal waxaaba sugan ba oo fi saxiix saxiix aljaamic sagiirka sheekh albani uu ku keenay wuxuu yidhi fitnadiisa waxaa ka mid a ah. nin acraabiyu wuxuu ku leeyahy acraabigu wuxuu ku leeyahy ara'ayta in bacadtu laka abaaka wa ummaka ka waran haddaan hooyadaa iyo aabbaha kuu soo saaro aabbaha iyo hooyadaa goormay dhintay waa hore ma ka war haddaan kusoo nooleey on soo saaro atashhadu anii rabu rabbaka ah, ma qiraysa inaan rabbiga ahay markaasu wuxuu leeya ha haddaad aabbahay iyo hooyaday soo noolayso oodi hor keento rabbinimadaada waa ogolanaya waxaan ku diidaya fayatamasalu lahu shayطaanaani fii suurati abiihi wa ummihi laba shayطaan baa isu soo ekaysiinaya midna hooyadii midna aabihii markaasay u imaanayaan markaasaa waxay leeyihiin yaa bunaya ittabichu fa fainahu rabbaka ah, aabbo iyo hooyo raac bay dhahayaan waa rabbigaa eh. ah <laughs> aabbihi hooyo lasoo dhooleeyey oo wixii aad ka shakisnayd ku yidhi waa waa rabbigaa e eh, raac soo khatar maaha waa iyaga laftoodii wey suuradoodii wa ka shaki mayse soo ma lama soo nooleyna laakiin laba shaydaan baa isu ekaysiiyey fitnadiisu ilaa harkaasay gaadhaysa waad garan kartaa marka nebigu markuu yidhi sal alay wasalam fitno la sugayo oo soo socota oo dajaal ka daran ma jirto waxa kaloo dhan ciyaar bay noqonaysa fitno la sugayo waxa ugu weyn fitnada dajaal baa ugu weyn khalaa'iq fara badan buuna duufsan doonaa oo dad badan oo mu'miniinta ay ka mid yihiin atbaacdiisa dadka raacaya ee dabageli doona intooda badan waxay u badan yihiin yahuudda dadka cajamka ah turkida dadka indho yarta ah dadkaasaa u badan iyo dad badanoo isku jira haalibkooda iyo badankooduna waa dumar iyo waxay u badan yihiin dadka acraabta ah een diinta ka warhaynin inta badan baadiyaha isaga noole diintaba aqoon badan aan u lahayn macnaha sidaana waxaa kutusaya xadiidka muslim min xadiidi anas bn malikin rasuulku wuxu uhi sal alay waslam yatbacu dajaala min yahuudi asbihaan sabcuuna alfan calayhim tayaalisa bu nabi sal lay slm dajaal waxaa raaci doona yahuudda asbihaan ku nool toddobaatan kun oo ka mid ah oo koofiyadihii qaba saas maana riwaayada imaam axmed waxay tidhi sabcuuna alfan calayhim tiijaan tiijaanka iyo tayaalisada iyo waa koofiyadahan ay xidhaan shaciirada ama calaamadda u diintooda saas maana asbihaan baa marka meeshaasu ka soo bixi doonaa mashriqa wuu ka soo bixi doona waa meeshaa asbihaan xaggay ku taallaa asbihaan waxay ku taallaa xadiidka kale wuxuu leeyahay xadiid abubakr oo tirmidi uu soo saaray abubakr sidiiq wuxuu leeyahay rasuulku sal lay slam addajaalu yakhruju min ardin bilmashriq dajaal wuxuu ka soo bixi doonaa dhul ku yaalla bari oo yuqaalu lahu khuraasaan magacaa yatbacuhu aqwaamun kaana wujuuhahum almajaanu lmutraqa dad baa raaci doona waa dad wejigooda aada moodo sidii gaashaamo gaashaan la tumay oo kale yaani dadka waxa weeye wejigooda wejigana diid yaa wuu diisan yahay wejigana gadaal u yara ceshan oo muxuu ahaa yara diisan dadka noocaasoo kale calaamadaha le waa dadka inta badan dhanka bariga u badan chiniiska iyo dadka indhayarta ah baa u badan soo ma dadkaasaa u badanoo raaci doono bu nabi sal alay slam khuraasaantaasi marka waxa wey xadiiska waa xadiis sugan waay ayib khuraasaanku waxa weeyaan asbihaan horta waxa waaye waxay ku taallaa eraan dhexdeeday ku taallaa hadda lafteeda magaceeda caasimadeeda waxaa la yidhahdaa asfihaan baa la yidhahdaa ayib magaaladaana waa magaalo ilaa iyo hadda ay yahuuddu degto ninkii la dhihi jiray buktnasar yahuudda intuu la dagaalamay nebi sulaymaan gadaashiis intuu yahuudda baabi'iyey ay la qaxeen ah, ay culimmadu yidhaahdaan bacatnaa calaykum cibaadan lana ulii ba'sin shadiid bukti nasr bay ku fasiraan nin wuxuu ahaa eh, majuusi oon diin lahayn laakiin ilaahay uu reer bani israa'iil kaga argoostay waagaasay qaxeen waaga yahuuddu ay caalamka kala galeen oo qaxeen waagaasay ahay mamlakadoodii buu qabsaday wuu burburiyey wuu laayey markaasay mashriq iyo maqrib u kala cararay qabaaishan magaalada madiine soo degtay waagaasay soo qaxeen qaarkood waxay u qaxeen asfahaantaasay degeen oo eeraan dhexdeeda qaarkood waxay u qaxeen ruushka iyo waa ku qaxay qaar yurubtana usoo qaxeen waktigay kala qaxeen waktigaasa waktigaasaa marka waxaa degay qoysas reer yuhuudeed way ku tarmeen ilaa haddana way degan yihin waa eraan dhexdeeda wa khuraasaanna sidoo kaleeto waa iyaduna waa eraan lafteeda wa waa gobolla eraan ka mid marka meesha dajaal uu ka soo bixi doono waa eraan dhexdeeda wa warka murtidiisu waa saas dadka raaci doonana dadkaa bari jire indhayartaabaa u badanee wejigoodu diisan yahay sida nebigu tilmaamay salawaatu rabbi waslamu caleyh dadkaasaa u badan haalibkooduna waa dadka baadiyaha ku nool een aqoonta diineed lahayn iyo dumarka oo iyagana caadifadoodu badan tahay xamaaskoodu badan yahay ilan dumarka sidoodaba yani waxa weeye ragga way ka caatifa badan yihin way ka qalbi jilecsan yihin sooma qalbi jileecaas iyo xamaaska iyo caatifadaas cilmiga aan lahayn waa midda rag badan lugoysay waay marka markuu soo baxo o yidhaahdo rabbi baan ahay waxyaalahaana lagu arko qaar badan baa la jidboon marka xamaas iyo jidbo intay qaadaan la keri waayo xataa yaaci doono ayib inay dumarku u badan doonaan oo ku ta'asuri doonaanna waxaa kutusay iyadana xadiid imaam axmed uu soo saaray bisanadin saxiix sida uu leeyahay sheekh axmed shaakir wuxuu leeyahay nebigu sal alay waslam xadiis ibni cumar baa laga warinaya yanzilu dajaalu fi hadihi asabkha aw isabkha bimari qanaatin meeshan caraseesha ah ayuu jibriil ayuu dajaal soo degi doonaa bu nabig sal ly aslam waa magaalada madiine korkeeda juruf meel la yidhaahdo oo eh, buurtan hadda eh, boqorka gurigiisu uu saaran yahay eh, muxuu ahay magaalada ka xigta xagga muxuu ahay shimaalka meeshaasaa juruf la yidhahdaa meeshaas halkaasuu imaan doonaa magaalada madiina duleedkeeduu soo fadhiisan doona waa waadi marka tog magaalada madiine ka mid oo daa'if ka yimaado tog aad u dheeroo daa'if ka yimaado biyo wado oo ilaa madiine soo mara halkaa mara nebigu wuxu uhi sal lay slam fayakuunu aktaru man yakhruju ilayhi nnisaa dadka u badan ee u soo bixi doona dajaal dumarkaa u badan buu nebigu uhi salawatu rabbi waslamu calayh xataa ina arajula yarjicu ilaa xamiimihi wa ilaa ummihi wabnatihi wa ukhtihi wa cammatihi fayuwafiquhaa ribaatan makhaafata an takhruja ilayh ilaa ninku intuu noqdo uu ku noqdo yani ruuxii qaraabadiisa ah wuxuu ku noqonaa hooyadii wuxuu ku noqon gabadhiisii walaashii eedadii markaasuu xarka ku xidhxidhi ah, muxuu uxidxidhayaa inay fakadaan buu ka baqaya xaggay u ordahayaan yacni ninkan magaalada duleedkeeda yimid bay kusii ordahayaan oo laga kari lahay xarkuu ku xidxidhaya ee katiinado oo waa celcelinahaya leanna waxa weye sida nebigu sheegay sal ly slm markuu magaalada madiine korkeeda yimaado magaaladu way gilgilan Ah, way ruuxanaysaa markay ruuxatana waxaa u baxaya dadkii munaafiqiinta iyo waxaan diin lahayn oo dhan baa isaga aadaya dadkii mu'miniintaana magaalada madiine gudaheeday ku badbaadayaan isaguna ma soo geli karo ah, saan u tegi way ilaashan tahay oo malaa'ig baa taagan iridaha laga soo galoo dhan marka magaalada gudaheeda ma soo geli karo laakiin duleedka intuu yimaadaa wixii raacaya u baxaya dumarkaa marka ka mid a ah. xadiisku macnahaasuu tilmaamaya adiga ninka la yidhaahdo dajaal wuxuu tamashleeyo oo wax fasaadiyo oo caalamka maro oo wixii raaci kara uu raaco kadib allah tabaaraka wa akhiiran wuu halaagi halaagiisuna wuxuu ku imaan doonaa sida xadiidka nawaas ibnu samcaan fii saxiixi muslim uu tilmaamayo nebiyullaahi ciisa calayhi wacalaa nabiyina asalaatu wasalaam ayaa soo degi doona dajaal oo dhulka fasaadinaya oo wax qasaya fii saxiixi muslim waxaa ku sugan markuu soo dego nebi muuse nabi ciisaan dhihi laha wuxuu nabigu sal lay slam falaa yaxilu likaafirin yajidu riixa nafsihi ilaa maata gaal hadduuba nebi ciise urkiisa helo riixdiisii carabtiisa hadduu heloba waa dhimanaya wa nafasuhu tantahi xayu yantahi sarfuhu ishiisa araggeedu meeshay ku eg tahay ayaa neefsigiisuna ku egyahay markuu neefsado ishu intay qabanaysabaa neefsigiisu gaadhaya neefta sankiisa ka soo baxaysa gaal kasta oo neeftiisaa dareemana waa dhimanaya nebi ciise alayhi wacala nabiyina asalaatu wasalaam markuu yimaado fayatlubuhu markaasuu raadinayaa nebi ciise xaggee buu kusoo degayaa wuxuu kusoo degayaa bayt maxaan dhihi lahaa muxuu lahaa eh, suuriya ah, sham dimishk meeshaasuu imaanaya halkaasuu kasoo caga dhiganayaa nebi ciise alayhi salaam markii kor laga keeno halkaa markuu ka degay kadibna wuxuu raadinayaa dajaal Ah, meeshuu kula kulmaya marka fayalubhu xata yudrikahu bibaabi luddin fayaqtuluhu halkaasuu kula kulmaya markaasuu dilaya nebi ciisa marka yaa ka takhalusaya ilahay tabaaraka watacaala uu sabab uga dhigayaa dilkiisa ayb ninkaasi marka waa masiixu dajaalka beenta badan oo fitnada badan oo soo socda qisadiisa intaa iyo in ka badanba axaadiistu waa ka tilmaantay laakiin ru'uustaas ayaynu ku gaabsanaynaa waxaa inkiray dajaal imaanshihiisa khawaarijta iyo muctasilada iyo jahmiyada waxayna yidhaahdeen waa khuraafaad aansan lahayn ayib waa khuraafaad aansan lahayn maxaa yeele waxay dhaheen haddii nin noocaasa ah intuu soo baxo isagoo beenaalo ah haddana waxyaalahaasi yani caadada ka baxsan ee la yaab kale la siiyo dee nebiguba u ekaanba ila nebiga mucjiza lagu gartaa isaga iyo nebiyadii baa isku khaldan bay war ninku nebiba ma sheeganayaba waxayna nebiyaba isugu khaldamaynin nebinimo ma sheeganayo nebi baan ahay maba dhahay waaba iskala wen yahay nebinimada ah, soo ma muxuu sheeganayaa rabbinimuu sheeganaya saas saas daraaddeed nebinimo nb ambiyada ku khaldami maayo qolyo dambe oo caqlaaniyiin la yidhahdo madrasa alcaqlaaniya ayaa iyaguna inkiray sida wadaadkii la dhihi jiray maxamed cabdu oo kalete iyo ee uu ardayga u ahaa maxamed rashiid rida iyo muxuu ahay rag badan oo noocaasaa inkiray nin la yidhahdo abu cabiya iyo Eh, qolyo noocaasaa ah inkiray inkaarkoodu marka wax macno weynna ma aha way sugan tahay oo yani waxa wey axaadiista mutawaatirka kusoo aroortay muctasilada khaasatan ayb nebigana waxaa ka soo arooray xadiid sanadkiisu uu saxiix yahay oo axmed uu soo saaray fi lmusnad wuxuu sheegay in ay imaan doonaan dad beenin doona dajaal imaanshihiisa innahu sayakuunu min bacdikum qowmun yakdibuuna biاlrajmi wbiاdajaali wbاshafaacati wbicadaabi اlqabri wbiqowmin yakhrujuuna min annaari bacda ma mtuxishuu waxaa imaan doona oo gadaal ka imaan doona dad beenin doona rajmiga dadka zinayste dhagaxa lagu dilayo dad beenin doona dajaal dad beenin doona shafaacada dad cadaabka qabriga beenin doona dad beenin doona in ummad dhuxulowday oo naar gashay laga soo saari doono jannada la geyn doono dad beeniye arrimahaasoo dhan way imaan doonaan buu nabigu uhi salawatu rabbi wasalaamu caleyh warka murtidiisu waxa waaye dajaal seebaad kaga nabadgeli kartaa ama ammaan ku heli kartaa haddiiba yimaado adoo nool arrimo dhowruu nabigu tilmaamay sal lay slam oo ay ka mid yihiin inaad ilaahay ka magan gasho sidaas daraaddeed markaan salaada dhammayno waa innaga ilaahay ka magan galno allahuma innii acuudu bika min cadaabi jahannama wa min cadaabi alqabri wa min fitnati almaxya waalmamaat wa min fitnati almasiixi dajaal waa duco tobanka aayadood ee suurat lbaqara suurat lkahfi u horeeya ayagana sidoo kale xadiiska nabiga fi saxiix muslim ayay ku sugan yihin wa kadalika magaalada madiine iyo maka degidooda oo markaa haddaad degan tahay iyadana waad ka nabadgelaysa xadiidka anas baa kutusaya fii saxiixi lbukhaari wa muslim nebigu wuxu uhi sal ly slam beled ma jiro ilaa dajaal wuu ku istaagi doonaa wuu tegi doonaa ilaa makiya madiine mooye ayaga gol kasta iyo jid kastoo jidadkooda ka mida malaa'ig baa taagan oo safan oo waardiyeynaya magaaladu way gergariiriyo way gilgilan saddex gilgilasho kadibna waxaa u baxaya kullu kaafirin wa munaafiq ayaa bannaanka ugu baxaya laakiin magaalada gudaheeda ma soo geli karo makana ma soo geli karo dadka marka meeshaa jooga waa nabadgelaya waxaa ka mid a inaad ka fogaato haddaad maqasho haddaad maqasho dajaal baa soo baxay ha isku raadsan waan ka wardooni oo bal caalamka ku kordhay waan soo arki hadhihi balaayo lagama wardoono waa laga cararaa soo ma nabigeennay ka sugan tahay salawaatu rabbi wasalaamu calayh saxiixu ljaamic sagiirka xadiidu sheekh albaani uu ku keenay wuxuu nebigu yihi man samica bidajaali falyanca canhu dajaal ninkii maqlaha ka fogaado ka carar fawallahi ina arajula layatiihi laya'tiyahu wahuwa yaxsabu anahu mu'min ah ilaahay baan ku dhaartay ruux baa u imaan buu ruuxu wuu u imaan asagoo ismoodaya inuu mumin yahay isku xisaabinaya inuu mumin yahay oo iimaankiisu xoog badan yahay oo iska celin karo oo uusan ku fitnoobaynin isagoo rumaysan buu soo aadi fayattabicuhu mima yabcaثu bihi min ashubuhaat bu nab sal l ruuxii isa soo naadhinhaya soo giijinahayay waaba kanba waaba raacayba sababtu maxay tahay shubahaadka uu furahayo iyo waxa uu dadka ku siidaynahaya wax loo adkaysan kara ahayn ayib xadiikaasina waa sugan yahi waxaa kaleeto iyadana aan soo marnay haddii ay ku qabsato labada webi ee uu wato midka biyaha u eg mooye kan kale dabka huraya u eg aad iyadana maynaan soo marna xadiiskeeda soo marnay haddaan soo sheegin waa ka mid waxaa ka mida in aada looga digo oo laga warramo oo ummad culimmadu ay ka waranto oo masaajidda laga sheego oo ummadda looga digo oo warkiisa ay hayaan leanna waa kaan soo marnay xilliga uu soo baxayo waa xilli ummaddu ayba qisadiisa halmaantayba oon lagaba warhayninba soo ma masaajidii iyo manaabirtii in laga sheeganayo culimmadu ka gaabsadeen xilligaasuu soo bixi doonaa saas daraaddeed in la sheego ummadda loo sharxo sidii nebigu sal ly slm aad uga hadli jiray ayaa ka mid ah ninkaa warkiisi iyo qisadiisu waa dheer tahay laakiin maadaama dee kitaabku uu kitaab mukhtasar iska ah waxaan u intaasi murti ahaan waa inugu filan tahay inaynu fahanno waxa uu yahay hada wabillahi tawfiq w allahuma w cala nabiyina muxamed wcala alihi wasaxbi waslem